alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd cashirkeenani waa kii sagaalaad ee ka mid ah kitaabkii safiinatu najaah wuxuu ka bilaabanayaa oo dhexda kaga soo jiray kitaabu طahaara faslun aqalu lxaydi yowmu waleylatu wagaalibuhu sittun aw sabcun waagharuhu khamsata cashara yowma bilayaaliyaha وأqل طهrي byn الxayضتyn خمسة cشhر yوmا وغاalبه أربcaة وعشhrوna yوmا أو ثaلاثة وعشhrوna yوmا وlaa xd لأkثrh أqل النفاas mjة وغاalبه أربcuuna yوmا وأkثrh ستوna yوmا fsl أqل الxayضi caadada dhiiga dhiiga caadada inta ugu yar oo gabar caado qabi karto yowmun maalin weeye iyo waleylatun hameen gabar intuu dhiig ku dhaco caado qadarka ugu yar oo ay xaa-ido noqon karto dhiig qabta oo kabacdina dhiiggii uu ka go-i karo waa maalin iyo habeen maalin iyo habeen waxaa loo cuskaday maalintaa iyo habeenkaas oo daliil looga dhigay waa curfiga wixii ay dul istaageen fuqahadu culummadu markii ay hawshaa baaritaan ku sameeyeen waxaa sugnaaday waxa ugu yar oy gabardhii qabi kartaa inuu yahay yowman waleyla maalin iyo habeen bas sharciguna muusan xadidin luqada carabiguna maysan xadidin masalada noocaasoo kaleeta ah curfiga iyo caadada iyo dhaqankaa loola noqonaya curfiga iyo caadada iyo dhaqanka ayaa loola noqon hadday marka gabardhii ku dhaco hal maalin iyo habeenkeedii dhiiggii markuy qabtana uu dhiiggii ka go-o dhiiggaas waxay kasoo qaadaysaa inuu haa dhiig caado way qubaysanaysaa dahaaradeedana kabacdi waa kasii wadanaysaa gadaal maalin iyo habeen hadduu dhiig hayana dee maalinta y dhiiga maalinta iyo habeenka u dhiigu haya waxay iska soo qaadaysaa inay tahay gabar dhiig qabta oo caado qabta oo xukunkii gabadha caadada qabta ay lahaan jirtay maraysa marka maxaa ugu yar oo gabari caado ay qabi karta waa maalin iyo habeenkeeda wa qaalibuhu inta ugu badan oo dumarku caadada iyo dhiigga ay qabaan situn waa lix beri aw sabcun ama waa toddoba beri fiirsada masalada gabadhu haddii dhiigga caadadu ku dhaco imise beri baa qaalib ah oo badan inuu gabadha dhiig hayo lix beri ama toddoba beri masalada iyadaana waxaa u daliila xadiidka xamna bintu jaxshi oo dhabar furanka ka hadlayo dheeraa inamaa haadihi rakdatu min rakadaati shaydaan fataxayadii sitata ayaamin aw sabcata ayaamin fi fi fi cilmi illaah toddoba beri ama lix beri waxaad tirsataa inaad tahay dhiig caadatu qabta haddana kabacdi qubayso haddii aad aragtid inaad daahirooday wey sidaasuu nebigu ku yidhi sala alla alayhi wasalam marka macnaheedu waa maxay sida qaalibkaa dumarku waxay ku badan yihiin ku badan dhiigga caadadu hadduu ku dhaco lix beri inuu hayo ama toddoba beri uu hayo waa sida qaalibka ah wa agharuhu sida ugu badnaansho badan inta ugu badan oo la oran karo gabadhii dhiig caado ayay qabtaa khamsata cashara shan iyo toban weeye yowman maalin bilayaaliha habeenadeedii la qabo shan iyo toban beri wax ka badan haddii dhiiggii sii qabto dhiiggaas dhiig caada ma ah laakiin hadduu maalin dhaafo oo laba dhaafo oo lix beri dhaafo toddoba dhaafo sideed dhaafo sagaal beri dhaafo toban dhaafo ilaa shan iyo toban beri uu gaaro dhiiggiioo socda tilmaamihii dhiigga caadada lagu yaqaanana uu leeyahy hadday midab noqoto iyo hadday sanjiilga u noqotoba intaba dhiiggaa tirsan lakiin shan iyo toban beri wixii ka dambeeya waxaa leenaha dhiig caadamaha waa dhabar furan dhabar furan weyaan ayib sababtu waxa weeyaan culummadu shan iyo tobanka beri ay u sheegeen bishii waxaa laga maarmaan ah inay gabadhii sida la yaqaano caadada ah ay hal dhiig hesho ay hal dhiiga hesho sharciga iyo luqaduna midna muusan goynin muddadaas ayadaa inta u udhaxaysa in la kala baro marka haaf laga dhigo waa qaacidada shayga mushtaraka ahaa wax ka dhexeeyeen majhuulka ahaa lagula dhaqmi jiray oo kaleeto wey marka halkaa waxaan ka ogaanay dhiigga caadada qadarka ugu yaroo gabadhu ay qabi karto waa maalin iyo habeen kow maxaa dumarka ugu badan hadday dhiigga caadada uu ku dhaco inay la noolaato dhiiga caado u hayo lix beri ama toddoba beri waa sida dumarka u badan yihiin hadduu lixdii iyo bari lixdii beri iyo toddobadii beri dhaafo inta ugu badan oo la odhan karo haweeney dhiig caada ayay qabtaa waa intee shan iyo toban beri toddobadii beri hadday toddoba kale ku darsato dhiiggii weli uusan kala go-in dhiigga maxaan kasoo qaadaynaa waxaan leenahay weli dhiigga caadaday qabtaa shan iyo toban bay gaartay dhiigga caadaday qabtaa maalinka lix iyo tobanaad waxaan leenahay dhiiggaanu dhiig caada ma ah qodobka ma la fahmo saddexdaa qaab haddii gabadhii dhiig ku dhaco oo maalin iyo habeen kale dhiigga marku socday uu ka go-o horta maalinta ayaa dhiigga ah, waxay ahayd gabar dhiig qabto caado salaad tukan mayso ninkeedii hadduu qabay waa ninkeedii la dhaqmi mayso ma soomayso waa kasa kitaabka qur-aanka taabashadiisii iyo akhrintii waa soo mar maalin iyo habeenti markuu dhiig ka dhammaaday way qubaysanaysaa kabacdi khalaas haddii gabadhii dhiig ku dhaco oo lix beri dhiiggii hayo ama toddoba beri waa sidii dumarka u badnaayeenba haddii gabadhii dhiiggii uu ku dhaco masalada saddexaad oo lixdii beri iyo toddobadiiba dhaafo oo ilaa shan iyo toban beri uu gaaro shan iyo tobankaa beri dhiigga socda maxay lenaanahay waa dhiig caadaynu kasoo qaadana haddaan wax kale kusoo bixin shan iyo toban beri wixii ka dambeeya gabadhii dhiigga hadduu kasii socdo waxaan leenahay dhiiggaasu dhiigga caadada maaha waa isbedelay waa dhiig dhabar furan baynu leenahay halkaa marka waxaan kaga baxnay dhiigga gabadha ku dhacaya caadada ah saddexdaa marxalood buu leeyahay ugu yaraan iyo qaalib oo sida haweenku ugu badan yihiin ah iyo dhiigga waqtiga ugu badan oo haweenayda uu hayn kara caadada haddii dhiiggii aan ka soo baxnay imisay daahir noqon karta gabadhu wa aqalu tuhri daahirnimo ay gabadhu daahir noqoto xayd daahir ka noqoto bayna alxaydatayni labada dhiig caaday inta u dhaxaysa khamsata cashara shan iyo toban weeye yowman maalmood wa qaalibuhu sida ugu badanna arbacatun wa cishruuna afar iyo labaatan weeye arbacatun afar iyo wa cishruuna labaatan yowman maalmood wey aw halaahatun ama saddex iyo wacishruuna labaatan yowman ee maalin walaa xadda wax xad la yidhaahdo iyo soodin liakharihi dhiigga badnaanshihiisa maqnaanshihiisu uma sugnaan xadiidka xamna waxaa inoo soo hormaray xamna binti jaxshi aan tilmaanay xadiidka xaydka qaalibkiisa iyo sida u badan laakiin halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku waxa ugu badan oo duhri ah gabadhu imisu dhiigu ka maqnaan karaa waan ogaanay hal maalin iyo habeenkeeda dhiig wuu hayn karta wuu hayn karaa gabadha asbuucna wuu hayn karaa dhiigga caadada ka badan oo shan iyo toban baryana dhiigga caadada way qabi kartaa gabadha saddexda qodsomayna soo mari haddayba dhacdo dhiiggii ka qubaysatay dhiiggan ay ka qubaysatay iyo kan kaloo imaan doona dhexdooda imisay gabadho daahir noqon kartaa ayadana wuu qaybiyo wuxuu u qaybiyey saddex qaybood kow labada dhiig oo caado inta u dhaxaysa shan iyo toban beri khamsata cashara yowman shan iyo toban beri baa ugu yar udhig ka maqnaan kara gabadhi sababtu waxa weeye haddii aan soo maray shan iyo toban beri waxa ugu badan oo gabadh dhiig caada ay qabi karta inuu yahay hadday ka qubaysato shan iyo toban beri baa waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa waxa ugu yar oo gabar dhiig uu ka maqnaan karo oo ay xayd daahir noqon karto maxaa qaalib oo dumarka ku badan afar iyo labaatan maalmood inuu dhiigga caadadu ka maqnaado afar iyo labaatan maalmood markuu dhiiggii caadada ka maqan yahay bishiina hal mara dhiigu ku dhici jiray bishii maqa uga dhiman markaa afar iyo labaatan maalmood baan dhihi baa dhiiggii caadadu ka maqan yahay bishii maqa ka dhiman sigis baa ka dhiman soo sigisku waa intay caadada qabtay sigisku waa intay dhiigga caadada qabtay marka sigis iyo afartii isku dar marka maxay isku noqotay soddon beri soo maa soddonkii beri waxaa la yaqaanaa oo dumarka ku badan afar iyo labaatan beri dhiiggu inuu maqnaado kow lix berina dhiigga ay qabto aw halaaثatun wacishruuna yowman ama wuxuu maqnaanayaa dhiiggu labaatan iyo saddex maalmood labaatan iyo saddex maalmood dhiiggii markuu maqan yahay maaqa beri bay dhiig qabtay gabadhu toddoba beri bay dhiig qabtay waa maray toddoba beri dhiig qabtay way ka mayratay bishii intii kaleetana waa daahir waa qodob waa yahay intaa waxaan ogaanay maxaa ugu yar iyo maxaa dumarka ku badan haalibka lagu sheegaya waa sida dumarku u badan yihiin wey walaa xadda liakarihi inta dhiig caado uu gabadha ka maqnaan karo intee u go-an xad ma leh waxaabaa dhici kartaba cimrigeedaba gabadha dhiig inuusan ku dhicin waa dhici karta ay caafimaad qabto caruurtii dhalayso reerkeedii dhaqanayso weligeedna dhiig uusan ku dhicin waa dhici karta waxaa dhici karta toban sana inuu dhiigga caadada ka maqan yahay dhib kalena aysan qabin ma la fahma waxaa dhici karta laba bilood inuu ka maqanyahay saddex bilood inuu ka maqan ilahay baa ka warqaba marka xad u go-an oo la odhan karo gabadha intaa waa inuu dhiigga caadadu ka maqnaado ma jirto ma jirto marka xad male badankiisu halkaa waxaan ogaanay marka imisay dhiig qabi kartaa saddex qaybood imisuu ka maqnaan karaa saddex qaybood shan iyo toban beri dhiig waa ka maqnaan karaa afar iyo labaatan beri wuu ka maqnaan karaa todobiyo eh, saddex iyo labaatan berina wuu ka maqnaan karaa shan iyo toban beri afar iyo labaatan beri saddex iyo labaatan beri iyo intii ugu dambeysay aan xad lahayn halkaa dhiiggii caadadan kaga baxayna wa aqalu nifaasi dhiigga umusha midka ugu yar majatun wa hal ilbiriqsi ama hal dhibic wa qaalibuhu inta ugu badan oo gabadhu dhiigga umusha ay ku jiri kartaa arbacuuna afartan weeye yooman ay maalmood wa aktharuhu sida ugu badnaansho badanna situuna lixdan weeye yowman ee maalmood habeenadoodan la socda musanifku halkan wuxuu kaga hadlay dhiigga caadada waa kasoo baxnay dhiigga umusha gabadhii hadday umusho imisaa ugu yar oo dhiigga umusha ay qabi kartaa imisaa qaalib oo dumarka ku badan imisaasa ugu tiro badan oo la odhan karaa haweenaydana waa umul oo salaadii iyo cibaadadii iyo ninkeeda la dhaqankaysii ay ka joogi kartaa saddex qaybood buu kaga hadla marka wuxuuna ku saleeyey aqalu nifaas nifaaska waa dhiigga umusha inta ugu yar meesha loo celinayaaye waa sharciga loo celinaya waxaan ka wada curfiga unbaa loo celin curfiga ayaa loo curfigu waa dadka dhaqankooda sida haweenka u badan yihiin haalibka haddii la yidhaahdo siday haweenku u badan yihiin xadiidka umu salama oo ahaa kaanat nufasaau calaa cahdi rasuulillaahi tajlisu arbaciina yowman haweenka dhiigga umusha qaba afartan beri ayay waktigii nebiga fariisan jireen fariisan jireen waxaa laga wadaa salaada iyo soonka iyo la dhaqanka raggoodii iyo ee ka joogi jireen taasina marka waa qodo inta ugu badnaanshaa badan waa lixdan beri baa layidhi lixdan beri ayuu ka maqnaanaya lixdan kaa beri marka culummada qeyb qaab ka mida unbaa tilmaamay wixii la helay oo ugu badnaa intaa inuu yahay oo alimaamu awsaaci baa waxaa laga wariyaa inuu yidhi haweenay nifaas arkaysa laba bilood inay dhacday rabiicatu ra'yi oo kaleeto wuxuu yidhi dadkan soo gara ayagoo leh akharu maa tanfusu lmar-atu situuna waxa ugu badan oo haweenay umul ahaan karto dhiiggii umusha ay qabi karto waa lixdan beri iyo waxyaalaha la midka ah lixdan beri iyo wax la midkaa ah wey halkaa marka waxa ka soo baxay gabadhi waa umush waxa ugu yar oo dhiig umul ay qabi karto hal dhibic baynu aragno dhiig oo kasoo dhacay ama hal hal daqiiqo ama hal ilbiriqsi ayay dhiig qabtay kabacdina dhiigga waa ka go-a waa qubaysanaysaa cibaadadeeday wadanaysaa qur-aankeeda akhrisanaysa ilahay baaba ka kor qaadayba ko dumarku maxaa ku badan hadday umulaan dhiiggii caado inay la noolaadaan sida dumarku u badan yihiin waa afartan beri afartan beri ka yar gabadha dhiigga hadduu kaga dhaco dumarka soomaalida qayb badan oo ka mid a ah, aqoon darrada waxay u geysaa afartanka beri ba waxay u qabtaa laazim inay tahay markaasaa laga yaabaa labaatan beri intuu dhiiggii kaga dhao kaga go-o labaatan kale labaatan beri oo kale inay sugto oysan salaa tukan oo soomin bishii rabadaan ay kusoo gasho dhiigna uusan hayn maxaa kugu dhacay habla afartanki bay ku jirtaa lagu leeyahy war afartanka yaa kuu calaamedeeyey oo yidhi ma dhaafi kartid waa khalad arrinkaasi afartankii ka yar dhiiggu hadduu kaga go-o way qubaysanaysaa waana daahiroobaysaa cibaadadeedi iyo mucaamalaadkeedii dhiiggan ay u hakisana waa wadanaysaa afartankii hadduu la dhaafo imisaa la yaqaanaayo u badan haweenku inay dhiig sii qabaan afartan konton lixdan beri mala fahmo gabadhii umushahid afartan beri markay gaartay hadduu dhiiggii weli kasii socdo dhiiggaasu muxuu yahay waa umul weli waa dhiiggii umusha afartan iyo shan weli waa ka socdaa afartan iyo lix waa ka socdaa konton waa ka socdaa maxaynu leenahay weli umulbaata konton bay gaartay wuu ka socdaa konton iyo shan weli waa ka socdaa dhiig umusha wayaan leenahay lixdan bay gaartay waa dhiig umusha waa dhaaftay waxaa leenahay maya maya maya dhiiggaan mar hadduuba lixdan dhaafay libaaxii la yidhi alamtara soo dhaafiyo kale waa waa dhaaftay dhiiggii umusha wixii intaa ka dambeeya waxaynu ka soo qaadaynaa inay tahay gabar dhabar furan qabta ma la fahmin way qubaysan salaadeeday tukan soonkeeday soomin nin hadday leedahay ninkeeda uula dhaqmi karaa iyadoo dhiiggaas le waxa weyan wax mushkila ma leh inuu u galmoodo reeraysto dhiiggaas oan dhiiggii caadada ma aha kii umushana ma aha waa dhabar furan dhiigga dhabar furanka wey saddexdaa qaybood buu dhiiggii umushana u qeybiyey aqalu nifaasi nifaas midka ugu yar waa umusha dhiiggeeda majatun waa hal dhibicam hal ilbiriqsi hal ilbiriqsi wax leg haddii dhiig qabto kabacdin uu ka go khalaas maalin kaliya haddii markay umul ahay dhiig uu ka go-o waxay leenaha waxaan leenahay qubayso khalaas wa qaalibuhu maxaa laga wadaa waa inta ugu badan oo dumarku u badan yihiin inuu dhiiggii umusho ay ku jiraan uu ka socdo arbacuna yooman waa afartan beri wa akharuhu meesha ugu badan oo la odhan karo ma dhaafi karo situuna yooman waa lixdan beri lixdan beri weeyaan faslun acdaaru salaati salaada cudurdaarkeeda qofku hadduu ka tago loogu cudurdaaraya ithnaani laba weeye annowmu hurdo iyo wanisyaanu halmaan halmaan waa ilowshu annowmu waa hurdo annisyaanna waa maxay waa iloobay salaadiiba suu meel isaga joogay salaadii wuu iloobay duhurkii baa usoo galay maba xasuusan casarkii markii la gaarayba wuxuu arkay salaaddii duhur isagoon soo ma dhici karto labadaasaa waxay u yihiin cudurdaar qofka u noqonayo nabigeennaana tilmaamay sala allahu alayhi wasalam idaa raqada axadukum can isalaati aw gafala canha mid idinka idinka midii salaadii hadduu ka seexdo ama uu halmaamo falyusallihaa idaa dakarahaa markii uu xasuusto ha tukado ilaahay baa yidhi wa aqimi salaata lidikri halkaa marka labadaasaan ku ogaana laakiin shardi waxaa ah marka aan leenahay annawmu hurdo ayaa cudurdaarkuu noqonaysa waa hurdadii adugu aadan xadgudubkeeda sababin matalan duhurkii oo la aqimayo qofka seexda ka war duhurkii oo la aqimayo buu seexdayba maqribkiina waa soo toos ninkaasba isaga salaadda isdhaafiyey mise hurda la dhaafta isaga ka isu dhaafiyey sababtaa salaadii oo gashay waxa laga hadlaya qof si caadi ah u seexdo iska dabiici ah salaad waqtigeedii uusan joogin waxa saas ku dhacday halmaanka wuxuu asagu ka shaqeeyey hadday tahayna dembibuu ku yeelanaya laakiin wax si caadiyan ugu dhacay hadday tahay dembi kuma leh acdaaru salaati salaada cudurdaaradeedu ithnaani laba wey annowmu hurdo iyo wanisyaanu halmaan labadaa unbaa lagugu cudurdaari karaa salaad hadday kaa tagto macneedu maaha in salaadii laga cafiyey markaad soo xasuusatid ama aad soo toostid salaaddii waa tukanaysaa faslun shuruudu salaati salaada shuruudeedu thamaaniyatun sideed wey salaadda marka aad tukanaysid sideed shardi baa laga maarmaan ah kow lxadathayni labadii xadath ama labadii dhacdo waa inaad daahir ka tahay dahaaratu lxadathayni labadii dirin ama soo cusboonasho waa inaad daahir ka tahay labadaa maxay yihiin waan ogaan doonaaye nabigeenaa tilmaamay laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawadaa qofkii weysadu ka jabtay salaadiisu ma ansaxayso ilaa uu ka weysaysta qofkaas nabigaa sidaa yihi sal alayh wasalam marka dahaarat lxadathayni labadii xadath qofku waa inuu daahir ka yahay xadathu lakbar iyo xadathu lasqar waa ogaan doonaan xadathu lakbar waa wixii qubays waajibiya xaydka nifaaska dhalmada gabadhii ay dhashay ee janaabada soo qubays ma waajibiyaan intaasba <clears throat> iyo wixii weyse waajibiya weyse maxaa waajibinayay neef kaa timid kaadi kaa soo baxday saxaro kaa timid gabadh ajanabi a taabatay soo ma garanaysaa arrimihii weysada jabin jiray wixii weyse waajibiy hurdo wixii weyse waajibiya iyo wixii qubays waajibiya labadaba xadaeyn baa loo yaqaan xadaeyn baa loo yaqaan marka labadaba markaad tukanaysa waa inaad daahir ka tahay dahaaratu lxadathayni labadii xadath ama soo cusboonaansho waa inaad daahir ka tahay labo wadahaaratu iyo inaad daahir ka tahay can innajaasati najaaso najaasadaas oo fi thawbi marada dhexdeeda ahaatay iyo wal badani jirka iyo wal makaani booska a ku tukanaysay saddexdaba waa inay daahir ku yihiin oo dee qur-aanku wuxuu sheegay wathiyaabaka fatahhir nebiguna sala allahu calayhi wasalama ninkii masaajidka ku kaajay waatuu yihi ha la mayro sala allahu calayhi wasalama marka tahaarada booska aad ku tukanaysid waa inuu daahir yahay marada aa qabtaana waa inay daahir tahay jirkaaguna waa inuu daahir yahay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama xadiidkii ubay ibnu kacab oo muslim uu wariyey rasuulkan waxaan weydiiyey can irajuli yusiibu min almar'ati huma yaksil markaasuu nebigu yihi yaqsilu maa asaabahu min almar'ati huma yatawada wa yusalli taasuna waxay ku tusinaysaa jirkii in la mayro oo jirka la mayro najaasada laga mayro waa xadiidkaas laakiin waa wa masuuq weyaan walaa nasakh halkaa marka waxaan ogaanay jirkaaga kow badanka waa jirkaaga ogadaada iyo maqaarkaaga waa inuu daahir yahay marada aad ku tukanaysaa waa inay daahir tahay hadday wasaq tahay ma lagu tukan karaa ya ma lagu tukan kara haday wasaq tahay wasaqday najaasta waa kalabo ayadoo wasaqda ka badatay oo canjeerada ku taalo oo burki iyo saliiddu ku tirtiran yihiin bay daahir noqon kartaa sooma sababta waxa wax najaaseeyaa wasaq kaliya ma ah wax najaaseeyaa wasaq kaliya ma ah maradii adoo soddon beri labaatan beri laba bilood qabo aan iska bedelin laga yaab biyaba inaad weyday aad wasakhdaan isaga dhaqdid intaa hadday daahir ku tahay waa ku tukan kartaa marka waxaan ka hadlaynaa wasakh ma aha waa najaas maradu waa inay najaas ku tahay booskaad ku tukanaysidna waa inuu najaas yahay waa inuu daahir yahay uusan najaas ahayn saddex wa satru lcawrati cawrada asturideeda wey qofku markuu tukanayo waa inay cawradiisu u asturan tahay allahuma de mamal garayna qof faaqidu tahurayn ah qofaan weyse haysan waan biyo haysan waan dhar isku astura haysan asaga waa xaalad gooni u leeyahy wax uu ku tukadaba qofaan garanaynin waxaan garanaya anagoo arda ah macalinkeenna wuxuu samayn jiray ardadu waa la adimi jiray waa la aqimi jiray baadiyaana joogno wuuna tujin jiray ninaan walaalnimo marka waxaan garanaya ciyaar badnaa oo anugu marka arda ana ugu yaraa aada u ciyaar badnaa wuxuu samayn jiray galab wuxuu sameeyey salaadii maqhrib oo la tukanayo waana la yaryaryaha ayuu maryihii o dhan iska baxshay waa isqaawiyey kuraydii yararka ahayo dee meesha lagu tujin kulli qosol bay la daateen salaaddii waa ka wada jabtay soo maha sheikhi keligii ba iska tukaday hadhow salaaddii markuu ka baxay kuradii waa u yeero lasoo maxaadii ku dhacay waxay yihahdeen hebel ayaa dharka iska baxshay markaa salaada gashay u yeer kaalorya maxaa dharka iskaga baxisay wuxuu macaa dharku najaas bay ahayen b ha najaas bay ahaayeen b marka maadaamay najaas ahayeen salaadiina la galay de u tukadaan aqoon waaya marka waa iska wada siibey kulligood waa iska bixiyey marka ma aha sax sidaas sax ma ah ayib wa satru cawrada asturideeduna waa laazim oo nabigaa wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama laa yaqbalu llahu salaata xaa ilaa bikhimaar gabarh qaan gaartay oo qaangaar ah waxyaalaha gabadhu ku qaangaartana waa soo mara soo iyo ragguba gabar qaan gaartay salaadeeda ilaahay ma aqbalo ilaa inay is asturto mooyaane waa inay asturan tahay oo cawradeeda u asturan tahay oo asturan ay tahay afar waistiqbaalu lqiblati iyo qiblada usii jeensigeeda marka aad tukanaysid waa inaad qiblada u jeensatay haddaad qiblada kuu muuqatana caynteeda laftirkeeda inaad u kuu waajib ah haddii sida inagoo kaleeto qiblada aysan hadda inoo muuqanna dhankeeda un baan usii jeensanaynaa ilahay baa yidhi xayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrahu meel kastoo aad joogtaan masaajidka kacbada xaggeeda usoo jeediyay wajiyaashiina shan wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisa salaadana tukanaysid waqtigeedii waa inuu galay oo ilaah baa yidhi ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaba mawquuta salaadu muminiinta waxay ku tahay shay lagu waajib yeelay oo weliba waktile waqti loogu talagalay awqaatu salaatna waan arki doonaayo balku jibriil nabiga markuu baray alwaqtu bayna haadayn lwaqtayn marka salaada waqtigeed waa inuu galay salaadii duhur haddaad tirahdee shan saac baan tukanaya ama afar saac maka ansaxayso sababtoo waqtigeediiba lama gaarinba lix waalcilmu waa ogaansho bifardiyatihaa salaadan aad tukanaysa inay farad tahay aad og tahay salaadii duhur baad tukanaysa waxaan u haysataa sunno may maka ansaxayso waa inaad faradnimadeeda inay waajib tahay aad aaminsanta og tahay toddobo wa anlaa yactaqida waa inuusan aaminin fardan waajib oo min furuudihaa salaada waajibaadkeeda ka mid ah sunnatan sunno waa inuusan ka aaminin sababtu waxa weeye salaada ansixitaankeeda waxaa shardi u ah dee sixatu niya inay niyadu ku ansaxdo oo shay waxa weeyaan sixatu niya waxaa shardi u ah shaygan aada niyeysantahay horta inaad garanaysa niyadana waxaa loogu talagalayba cibaadooyinka in lagu kala saaro iyo caadooyinka qofka marka salaadan uu tukanayo guud ahaan inay waajib tahay aan ogeyn ee qaarkeed sunno u malaynaya ama kulligeedba sunno moodaya dee sax ma aha wixii waajibaada ah iyo furuud hadduu sunno u moodo sax ma noqonayso todob sideed wajtinaabu lmubdilaati salaada waxyaalaha buriye ee mubdilaadka ah waa inuu ka dheeraado waxyaalaha mubdilaadka ah ee salaada burinaya waa inuu qofku ka dheeraado sababtu waxa weeye qofkii mubdilaadka salaada ku dhaca sida waxyaalihii weysada burin jiro kale weysada wax buriya somayna soo marin adoo salaadii ku jira wixii weysada burin jiray hadday kugu yimaadaan gabadhii baa salaadda iyada ku jirta dhiigga caadadu ka yimi iyo waxyaalaha la midka dee salaadii way buraysaa salaadii markaa ma jirayso <clears throat> halkaa marka waxaan ku ogaanay shuruuda salaadu waa sideed shardi wey waal axdaathu ithnaani waxyaalaha axdaafta ah ee weysada qofka ka jabiyana waa laba qeybood hadaytan waxaan soo maray shuruuda salaada waxaa ka mid ah dahaaratu lxadathayni labadii xadadba inuu daahir ka yahay soo ahayn labada xadad ee salaadii qofka jabinaya waa labadee alaxdaathu waxyaalaha soo cusboonaadee weysada jabiya ithnaani laba wey asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn xadath lasqar iyo xadath lakbar saa ku xifdiya xadadku maan uu qeybsamaan leenahay alasqar wاlأkbar xadaث اlأصغar iyo xadaث اlأkbar wuxuu yidhi falasgaru midka yar maa kii weeye awjaba waajib yeela alwuduu'a weyso wixii weyse waajibiyo weeye weysada maxaa waajibin jira waa soo marre maxaa qofka weysada ka jabin jiray maxay ahay ya alkhaariju min asabiileyn ama qubul ha noqoto ama dubur ha noqoto waa soo mar hal xabay ahayd ko caqligi in soo ma aha wixii weyse waajibiye marka oo weyse waajibin jiray maxaa loo yaqaana xadaثu asqar waa xadadkii yaraa xadaثu اasqar waa xadadkii yaraa wixii weyse waajibiye walakbaru kan weyna maa kii weeye awjaba waajib yeela algusla qubays wixii qubays kugu waajibiyana waxaa loo yaqaanaa xadathu lakbar waxa qubays waajibiya maaqay ahayn saddex dumarkayba khaas u ahaay dhiigga caadada gabadhii markuu ka go-o inay qubaysato soo waajib maahayn dhiigga umusha waa labo mid saddexaad baa jiray umusha laftirkeedaba oo aan dhiig lahayn hadday darso ma dhici karta gabadhi inay umusho maan ore dhiigna uusan ka imaan saddexdaas dumarka khaas u lahayn kale afraad muxuu ahaa oo ka mid ah janaabadii oo kaleeto soo ma xasuuta janaabadii oo kaleeto iyo waxyaal la marka kuwaasoo kaleeto waxaa w qubays bay waajibinayaan maxaa loo yaqaana magacooda sheeg xadathul akbar wixii qubays waajibiyo oo qofku inuu qubaysto ku waajib yeela xadathul akbar baa loo yaqaana wixii weyse inuu weysaysto ku waajib yeelana xadath اlasqar baa loo yaqaana marka hadii lagu weydiiyo alaxdaathu waxyaalaha axdaata ah maaqay u qeybsamaan wax leedaha labo maxay kala yihiin xadath اlasqar iyo xadath اlakbar haddii lagu weydiiyo xadath اlasqar waa kee waa wixii weyse waajibiyaad leedaha weyse keena gabar ajanabi aad taabatay neef baa kaa timid kaadi baad kaadiday waad saxarootay waad seexatay maxaa kuu waajibiya markaa soo toosi waxyaahaas o dhan salaadii ina la gaaro weyse soo maaha wixii weyse waajibiya waata xadatul akbarna waa wixii qubays waajibiya sidaa shay dhiiga caadada kii umusha tusaale ahaan waxa wey umusha laftirkeedii janaabadii iyo waxyaala waxyaalaha noocaasku qubayska waajibiy qubayska waxyaalaha waajibiya baqay ahaan jira soo mare lix so lix miya mise labaatan bay ah maxay ahaayeen lixda soo garan maysaan kow khuruuju lmaniy xayd nifaas wilaada walmowt soo garan maysaan wixii qubays u ajibin jiray marka maxaa loo yaqaanaa xadathu اlakbar wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmain